الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ثم ما بعد baabkii baynu ku dhex jirnay ka warramayey dhiirigelinayey sadaqada sunnaha ah, sadaqatu tatawuc taasoo ay tahay qofka muslimka ahi inaanu ka qadin maalintii waayo waa raashin uu u baahan yahay sida uu kan cunayaba ugu baahan yahay waa tii uu ku helayay ducada malaga allahuma acti munfiqan khalafa wa acti mumsikan talafa malag baa ducaynaya malagna wuu habaartamaya ka ducaynayaa wuxuu leeyahy ilaahw kii wax quudhe wax dhiiba adiguna bedel khayr qaba sii kii isaga iska haysta wixiisana talaf sii marka qofku waa kari karaa inuu waxuun bixiyo haba yaraato inuu wax bixiyo wey waxyaabaha la bixinayaana waxa ay noqdaan wixii anfaca wuxuu noqon karaa adduun sidaanaynu ku dhex jirno wuxuu noqon karaa aqoon oo aata ugu sii fadli badan oo wakhtigan aynu joogno dhaqaalihiiba wuxuu goyn laayahay aqoonta in fara badan dhaqaalaha waxa uu ku baxaa ummadaha sheegtay inay horu mareen aqoontiibuu ku baxaa la goyn laayahay marka in qofku uu ku xisaabtamo weeye hadduu dheeraadku ummadda ka leeyahay uu aqoon yahay inuu aqoontiisa dadka ku anfaco haddii ay dhacdo aqoontiisa inuu wax ku qaato ama mushqaayad ama mushaarna wakti ay bilaash noqoto dadku bilaashu kaga faaidaysto inuu jiraa waa laga maarmaan siba aqoonta uu garanaya hadday diin tahayna in diintaasi iyadana ummadda uu ku anfaco waa sadaqada ugu weyn aw cilmun yuntafacu bihi waa cilmi lagu intifaacayo dabadii aqoontii bay ku jirtaa arrinka uu ku anfacaya ummadda afkaar iyo aragtiyo wanaagsan iyo barnaamij fiican oo uu qofku khatido oo ummadda wax u taraya ama ashka shakhsiyaadka la tashanaya hadduu dadka gaadhsiiyo sadaqooyinka u muhiimsan bay ka mid mararka qaar buu arrinkuba ka qaalisan yahayba adduunka waayo marka sadaqada waynu soo aragnay meelaha runtii lagu bixinayana waa sii kala fadli badan yihiin sida had iyo jeer maalgelinta aada samaynayso ee adduunyada aada maalgelinayso way kala faa'iido badan tahay oo meel baa laga yaabaa kan beersan boqol kiiba toban inaad sanadkii ka hesho meelna faa'iidadeedu inay ku noqoto boqol kiiba boqol sanadkii dadku isku dadaal maaha maalgelinta caynkaas marka maalgelintan infaaqa lagu maalgelinayaana iyana way kala duwanta wixii markaa soo saaraya dad wanaagsan oo saalixiin ah sida majaalka waxbarashada oo kale ama goobaha cibaadadoo kale infaaqa lagu bixinayo runtii aad iyo dadka dhismahooda dadka dhismahooda haddii dadku ay dhismaan oo lagu dadaalo ummadda lasoo saarayo jiilka la kobcinayo aqoontooda iyo diintooda iyo tarbiyadooda waxaa runtii hagaagi karaya diinta waxa hagaagi karaya dalka wax hagaagi karaya dowladnimada laakiin haddii masaajido fara badan la dhiso oo aan dadkii la dhisin dee waxaa dhacaysaa in masaajidkii cidiba geli weyda taa waxaan uga jeedaa masaajidada aad baa loo dhisaa iminka laakiin goobaha waxbarashada iyo majaalka tacliimiga ah in isagana aad wax loo maalgeliyo oo runtii dadka waxbarashada jeceli ma aha inta faraha badan dad iska wada bixin karaa ummad fara badanoo waxbarashadiina jecel baa siftaa haddana aan iska bixin karayn marka kuwaasoo kale qofka munfiqa ah ee muxsinka ahi waana ku talagalaa barnaamijka macnaha intaasoo agoon inuu waxbarashadooda iyo tarbiyadooda qaato sida dee wadamada carabtaba macruuf ku ah ehm, intaasoo qof oo arday dugsiyada dhigta ahliga ama diinta dhigta inuu qofkii ehm, infaaqooda iyo waxbarashadooda iyo rusuumta ama mushaharka inuu ka bixiyo lacagta fiiga in dhinacaa loo fikraa runtii aada iyo aada muhiima waana ta ay warwar ka qabaan in fara badan ummadaha shisheeye islaamka naceli waa laga yaaba inay iminka dadka wax dhisa yidhahdaan masaajida iska dhis laakiin majaalka waxbarashada iyo tacliimiga weliba diin la barto ta aad bay uga soo horjeedaan leanna waxay kuleeyihiin waxaana lagu soo saaraya khalaaya mutaxarika dadkii dhaqdhaqaaqayay unugoodii u horreeyey baa la samaynaya dabeetana dadkaa dhaqdhaqaaqaya waxa suuragala bay kuleeyiin hadhow inay sii qarqarxaan oo kuwaanu ka baqayna iyo ay noqdaan marka taasi baynu iyadana baraarujin lahay runtii in aada iyo aada loo maalgeliyo waayo diinta islaamkuna waatay kusoo horumartay oo dadkii saalixiinta iyo muxsiniinta waxa ay dhisi jireen madaaris baa la dhisi jiray masaaliska waxaa lagu baran jiray fiqiga iyo xadiidka iyo tafsiirka iyo caqiidada iyo usuulu shariica oo dhan waxaa loo samayn jiray awqaaf fara badan awqaaftaa waxaa geli jiray hoy u ahay ardayda iyo mucalimiinta shuyuukhda ee mudarisiinta ah qaybana waxay ahayd dukaamo iyo bakhaaro iyo dhul la seexdo oo looga qaadi jiray mushaharka iyo masaariifta kaase waxaa laga yaabaa xanaanada ilmihii halkaa ka galay inuu jaamacadda kaga baxo oo siay ku asaasantay eh, meeshan iminka la idhaahdo azhar dee berigii hore noolayda waktigii dambe la baktiyey marka cumuuman arrintaa inaynu maaragtay aada kor loogu qaado midhaheeda midho fiican in laga goostay u dhowda haddii kale oo waxbarashada ay noqoto mid maadada un looga qasto waxaa dhacaysa in yari uun dabaqad yari un inay karto dadkii kalena suuqa iska galaano ha dhowto dib jirkooda iyo daydaygooda aynu maarayn kari wayno oo intii waxbaratay meel ay ka maraan ay waayaan ama caruurtaada aad waxbarayso lafdigeeda waa haangunla intaasoo eh, ay la ciyaarayaan ay ka agdhow yihiin oo madarasadii suuqa ay ku wada jiraan oo markay aqalkii ka baxeen iyo markay iskuolkii ka yimaadeenba ay la ciyaarayaan dee kuwaasunbaa kaa aafeynaya waxaa tamcaysa o dhan waynaynu aragnay xaqiiqa marka macalimiinta waxbaraya iyo muxsiniinta labadaba haddii barnaamijkaa la iska kaashado dadka waa la dhisi karaa waayo وعن أبي, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب قبل زينب الأورنجرياتي امرأة بن مسعود عبد الله بن مسعود حاس كيس أهي نبي قلت من فقالت يا رسول الله وحيث رسولك الله إنك أمرت اليوم بصدقة ما أنت أمت وحد أمرت صدقة oo waxaad ummadda kicin iyo abaabul iyo guubaabo ku samaysay in wax la bixiyo wa kaana cindii xuliyun waxaanaan haystay dahab lii anugu aan lahaa waxa la isku qurxiyo waa dahab iyo lacage fa aradtu waxaan doonay an atasaddaqa bihi an atasaddaqa atasaddaqu buuri laakiin dee aan wax nasbinayso haddaynu aragno xarakadun baynu qalab u qaadan doonaa qawaacidda carabiga sida macruufka an atasadaqa bihi inaan sadaqaysto wixii aan xidhnaa fazacama ibnu mascuud saygaygii cabdillaahi ibnu mascuud waxa uu sheegay annahu annahu isaga waa waladahu iyo caruurtiisu axaqu inay ku habboon yihiin axaqu man cidda ugu habboon inay yihiin atasadaqu bihi calayhi aan ku sadaqaysto cidaan ku sadaqaysoon siiyo inay iyagu ugu fiican yihiin baaba ii sheegeenba oo ninkaygiibaa khatwadan la soo taagan oo le anigii carruurtaana dhaafin bal ka war fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi sadaqa bnu mascuud cabdilaahi run buu sheegay zawjuki wa waladuki ninkaaga iyo ubadkaagu axaqu man tasadaqti bihi calayhi cid aad ku sadaqaysata iyaga ugu habboon uguna mudan rawaahu lbuhaari xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya gabadhu inay sadaqadii siin karto ninkeeda iyo caruurteeda inay siin karto siba hadday baahan yihiin marka hore waxaynu halkan ka aragnay fadliga sadaqada sunnaha ahi ay leedahay oo waa kaa nebigu aan ka cagdhigi jirine mar walba ummaddu waxay cadow kaga adkaatay ee cid walba kaga maarantay iyaga ayaa isxil qaaday oo isku tiirsanaa waxaynu ka aragnay sadaqada la siiyo dadka baahane kaa agdhow iyaduna qiimaha ayay l qiimahay leedahay ayaynu aragnay mar haddii biilkooda aanu waajib kugu ahayn ciddii aanu biilkoodu waajib kugu ahayn inaad hagaba kaa agdhowaadeene iyagana siiso waxaynu halkan ka arkaynaa gabadhu inay dee leedahay tasaruf islaamku ma xidhiino qofkii kama dhigin qof la leeyahay waa qof xorahoo maaligahoo mutasarifoo mutasadiqahoo wax yeelan karo waxna bixin kara marka iyadoonu ninkooda ogeyn meesha uu ay ku bixinayso ilaa waxba kama saarno oo iyadaa milkisana wixii ay iyadu gaar u leedahay way bixin kartaa xataa haddii ay shaygii leedahay ma odhan karo hooy adhow baa dahab kale ay weydiin doontaa kaagaa iska hayso isagoo ka baqaya inay tidhaahda iibi mar dambe mar hadda iyadu leedahay iyadaa xoro ah ama ha dhowto waxa u hela ama cid kale iyadu ha ka soo qaadato ama ha u dhaga banaanaato in ay bixiso xor bay u tahay waxaynu halkan ka fahmaynaa dumarkii saxaabiyaadka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ka ahaa ka mid ahaa allaha ka raali noqda sida ay ugu degdegi jireen waalada nebi maxamed bixinaya iyo qur-aanku inay si dhaqsaa uga jawaabaan oo marka uu isu taago nebigu inuu waaniyo markiiba waxa ay hayaan ayay bixin jireen oo runtii dee kaa ay xidhan yihiinba ah saa xadiidka ku cad iyadoo laga yaabo dumarkeennu waktiga ay kaa bixiyaan inuu iska adag yahayba oo ay odhanayaan wakti adag baa loo haystaa kaa lama bixiyo dahabka la iskama bixiyo bay ku odhanayaan marka shaydaankaa u laqimaya waa la iska bixiyaa meeshii ku munaasibka ahayd markaa waa iitaarkii bay noqonaysaa masalada sheekhu halkan wuxuu u keenay sadaqadii haddii la yidhi way gab siin kartaa gabadhu ninkeeda sakadii ma siin kartaa aan ka horraysiine marka hore waxay culimmadu isla waafaqsan yihiin ninku inaanu siin karaynin xaaskiisa sadaqadii ma siin karayo sadaqadii iyo sekadii ma siin karayo sadaqadu dee siinaya tii faralka aysahayd biilki laakiin sekadii ma siinayo taa way isla waafaqsan yihin waxay se isla khilaafeen iyadu hadday maal leedahay oo islaantaa akimishadeeda iska wanaagsan tahay tasaruf leedahay ma siin kartaa ninkii iyo caruurtii sakadii sadaqadii sunnahayd garanay sakadii ma siin kartaa qolo waxay leeyihiin laba madhab iyo laba madhab bay a'immadu noqdeen afarta ah malaa dadka inta kalena waabay u badan yihin inay saasun ku kala raaceen qolo waxay leeyihiin ha way siin kartaa waaya qolana waxay leeyiin ma siin karto xadiidkan un baanay labaduba daliishanaya qoladale ma siin karta sekada ninkeeda iyo caruurteeda waxa ay leeyihiin dee xadiidkani wuxuu ka warramayaa sadaqadii sunnada ahay waxaana muujinaya kaana cindii xulliyun lii waxay tidhi xulli aan lahaa ayaan maaragtay sa aradtu an atasadaqa bihi inaan sadaqaysto may odhanin barhkii laakiin inaan wada sadaqaysto waxa la wada sadaqaysanayaa waa wax dee sunno ah ilan waajibka in unbaa la bixin jire qolada kalena dhan kale kalunbay ka daliishadeenoo waxay idhaahdeen ayujziu baa ku jirta xadiidka alaa riwaayooyinka qaarkood ayujziu ma iga gudayaa haddaan halkaa ku bixiyo ninkayga iyo carruurtayda ma iga gudaya ma iga gudayaas waxay tilmaamaysaa inay faral labaduba xadiidkay daliishanayaan waxaad se moodaa inuu xadiidku kusii cad yahay sadaqadii sunnada ahayd marka qolyaha kalena waxay leeyihin faralkiina waa la mid waayo dee gabadhii kumay waajibin inay biiliso ninkeeda iyo caruurteeda marka qofka had iyo jeer aana sekada siinayninna waa qofka biil kugu leh waxaa la diidayaa masalan qofkii biil kugu lahaa inaad wax labaad usii raaciso isagu bulshada waxuu kaga baahi beelaabu helay oo masruufkaaga ah marka dar kale oo iyagu aan masruuf haynin waa inaad siisaa marka halka laga tixraacaya halkaas waaya marka sida raajixa waxa weeya wanaagsan inay wixii sunno ah u siiso faralka dadka kale xawaashida ee ka agdhow adeerada iyo edooyinka iyo walaalaha iyo habaryaraha iyo kuwa ay siiso oo qofkii aanu siinin caruurtii waalidkiisii iyo waladkiisii iyo oridii ama lamaanihiisii saddexdaa qolo inuu ka daayo lamaanihiisii iyo waalidkiisii iyo waladkiisii oo waskiya inuu sakadii ka daayo dadka kale u siiyo waay وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi laa يزاaل الرaجuل qofku iskama daayo yسأل الناaسa inuu dadka dawarsado wax weydiisto xatىa yأتiya يومa القiyاamة jeeroo dhaaraarta qiyaamaha uu yimaado walaysa fii wajhi iyadoo wejigiisa aanay saarnaynba muzcatu laxmin waslad yaro hilibihina macnaha isagoo wejigiisa uu qolfoofkii un soo hadhay ayuu isa soo taagayaa maalinta qiyaamaha oo hilibkii iyo dubkii iyo diirkii iyaday kala baxeen waxaynu soo aragnay waxbixintii iyo fadligii ay lahayd iyo in dadka lagu dhiriyey markuu islaamku dhinacaa dhiiriyo si dadka waxa la bixinayaa ay ugu filaadaan wuxuu mar kale dhiiriyey in la iska daayo baryad iyo su-aasha dabeedna waxa inoo soo haraya dad kooban oo baahan oo ku habboon waxbi waxsiinta oo iyagu iska xishoonaya kuwaasaa la daydaynayaa wixii la siinaya marka labadan la isla aqriyo qaybna waa la dhiiriyey qayb ummaddii waxaa lagu dhiiriyay inay waxbixiyaan qayb kalena waxaa lagu dhiiriyey inay iska daayaan su-aasha marka saasaa lagu heli karayaa qofkii baahnaa ee aamusnaa xishoonaya xadiidkani aada buu uga dayriyey waciid badan iyo arin khatara buu sheegay qofku inta uu dadka wax weydiisanayo hilibkiisa iyo wejigiisa unbuu rifaya su-aashaas waxay rifan iyo lisan ku samaynaysaa wejigiisa wejigiisaa dirmayo maalinta qiyaamaha astaanta lagu garanayo inuu ahaa kii mutasawilka ahaa ee su-aasha badnaa waxa weeye wejigiisiibaan muza muzacadu waa in yarna qica min allaxm in yaroo hilibina kuma taalo marka xadiidku waxaa culimadu ay ku fasireen qofka dadka wax weydiisanaya isagoon baahnayn oo odhanaya masalan hebel baan shaxaadaya ama hebel baan siyaaro u doonanaya isagoo wuxuu biil ka dhigto kaga maarmo su-aashiisa hay ama moodaya lacagtiisu mar hadduu qurbaha ka yimi iyo dabadaha inay ka yara macaan tahay kuwii tii joogay dabeedna odhanayaad janaalo soo degay baad ahayde dee noo lagaba yaaba inuu isagu ka lacag badan yahay oo dhaqankeenu siduu yahay marka almuhim qofku wax uu su-aal kaga maarmo kale ku haysta ha iska daayo marka masalada aan baahi su-aashaanay baahi ku haynin waana tii isagu markaa qofku naftiisa u weydiisanayay kii danaha guud iyo masaalixda ummadda kuma jirto ee waa kii isagu shaksigiisa u raadsanaya wey marka inay xaaraan tahay baaba halkaa laga arkaya qofka qanigaa ah inay baryada iyo dawarsiga iyo su-aashu magacyo kastaa loo bixiye in ay ka xaraam yihiin qofkii aljazaau min jinsi alcamal wejigu u turan waayo markuu qofku ifkii joogay markaa wejigiibuu ku diiray su-aashii kolkaa wejigii biyihii ka imanayay uu dhididayay iyo naxdintii uu naxayay iyo wixiiba uu kabtu ka dhigay wuu u turi waayo u leefsiiyey ilaahayna u leefsiiyey qiyaamaha waaya xadiidka marka saaweeg waxa uu markaa ka hadlayaa wixii qofku aanu xaqu lahayn masalan dadka mas-uuliyiinta ah oo kale wixii uu xaq ugu leeyahay qof u weydiisan karaa si aynu ku arki doonno xadiidka shan boqol iyo koob iyo soddone soo socda maala dee wixii dadka mas-uuliyiinta xaq ulu ahaa ama baaha ku yeesho ama dawlada ku yeesho waa weydiisanaya wy qofkii buuhi haddii eh, la siiyo ama loo hadiyeeyo ama uu dhaxlo maal xaaraana maya uu iska daynaya kaa la siiyey iyo kaa loo hadiyeeyey iyo kaa uu dhaxlay midna ma qaadanayo waayo ta uu ka wareegay qofkii horeu xaaraanta ku ahaa dee iminka ma xalaaloobayo waxa uu ku leeyahay haddii uu eh, isku dhex jiro qofka maalkiisu xalaal iyo xaraam qofkan wax ku siinaya iyada waa la qaadan karaa laakiin sida xalaal miidhashada badani waa inaad iska dayso ilaa waxaa suuragala inuu xaaraantii kugu soo hagaago waxaa suuragala inuu xalaashii kugu soo hagaago labadiiba waa suuragal faman faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxay culimadu ka hadleen uu ku qaraaru hay-ati kibaari alculamaa bisha'ni danbi lmas'ala mas'alada iyo goormay u banaanaan kartaa qofkii waxay u bannaanaanaysaa marka uu arrinkiisu marayo xadiidu qabiisa sida uu ka warramayo oo aynu arki doono raqamkiisu iyo shan boqol iyo afar iyo soddon marka qofka baahi adag ee ay qaban wa can abi hurayrata radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi man sa'ala annaasa qofka dadka barya ee weydiista amwaalahum xoolahooda ma aha xoolihiisa ma aha xoolo ummad kale u doonayo sa'ala annaasa amwaalahum dadkuu leeyahay wuxoodii isiiya takauran isagoo ka kordhi ay tahay macnaha wuu kordhisanayaa oo waxbuu badsanaya fa inamaa yas'alu jamran naar iyo dhimbiil ayuu weydiisanayaa wuxuu urursanaya waa dhimbiilo falyastaqila ha isku yareeyo aw liyastakir ama ha badsado ama ha badsado ama ha yaraystee dimbiilo naala urursanaya mu nabigu lahi calayhi salaatu wasalaam subxaana allah marka halkaas ayaa wixii la odhan jiray baryada badan ay ku hadhay baryada badanna waa waxyaabaha mujtamacu isku naco qofkaasi intuu iska asturan yahay sida nabigu ku naseexaynayo calayhi salaatu wasalaam waxa bani aadamku qofka uu ku jeclaadaa inuu iska yaraysto baahidooda iyo su-aashooda inuu yaray ah, markaasaa ay dadku jeclaanayaan qofka dadka waxooda weydiista isagoo kordhinaya qaydkaasu xadiidku ku xidhaya jamrigu waa dhimbiin dhimbiishaa naarta ee urursanaya ama ha yaraya ama ha mushkiladaha su-aasha badan keena waxaa ka mida baahida badan inuu qofku baahidiisa ururin waayo oo uu xadidi waayo oo kab-ka weyn uu gashado taasi waxay keenaysaa in baahidiisu ay dabato siiba kolkuu qofku balwad leeyahay iyo markaanu balwad lahayn ma isku baahida isku baahi ma haddii qofkii aanu balwad lahayn oo jaad iyo sigaar iyo kharash yaad kala u isticmaalaya aanay jirin waxaa laga yaabaa midhkiisaa furina hadduu qaato oo biyaha uu ku dhuuqo yaa inuu ummadana ushaqayn karo cibaadaysan karo midhfur inaa ku filanba oo laba jeer uu cuno saddexda mid haddii laakiin uu jaad iyo sigaar doonayo gobanimadiisiina way luntay wejigiisiina wuu diirmay cid alla ciddii kasoo horbaxdana ma ka helaynaa caqaartii weyi dagaalku galaana waa majin caqaar ka kacday waxaasaa lagu jiraya mushkiladayna haysata wey oo wixii walba markaasaa lagu sarjaraya mijintiiba goyn maayo maxaanu ku fallaaca qaartiiba goyn mayso arrinkii la iman lahaa waxaa la odhanaya arrinkaa aynu fadhi isku aragno arrinkaa aynu lowga u laabno oo aan qayilo marka eray bixinta noocaasa la isticmaalayo marka ummaddan waxa dawakiyaynu la fahmi lanahay daklina ma leh qofkii walibana toban qof buu ka kharash badan yahay marka gunnimo iyo sharaf darro iyo horumar la-aan adduun iyo aakhira intuba waa intaba way u ban yaallaan marka qofku waa inuu isku dayaa waxa balwadda la idhaahdo inuu iska daayo waa la majeeranaya marka isagoon waxba badan haysanin baa kataasirkiiu markaa majeeranaya markaasuu qalbigiisuna iftiimaya wejigiisuna iftiimaya xikmad buu yeelanaya qofku halka waaya alxadiiu yadullu calaa taxriimi lmasalati biduuni xaajatin ilayha xadiidkana inay xaaraantay su-aashu ayuu xusay masaail ladii yas'alu takauran waa saasuu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka aan badsanaynin laakiin baahi u geyso waynu arki doonaa xadiidka soo socda wacan zubayr bn cawaam radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yihi markuu ummadda u diiday su-aasha iyo baryada oo magacyo kala duwan leh dadka qaarkood baa u qaba in ay ku noolaadaan baryo qofkaad baryaysaa haba ahaado dadka ka kugu dhow iyo ka kugu saaxiibsan haba ahaado waxaa baryada laydhaa liiskeeda laabay maxaa lagu bedelayaa talow qofkii muxuu ku bedelayaa dee wuxuu ku bedelayaa inuu shaqaystu wax soo saaro siduu ku baryo beeli karaa wuxuu ku baryo beeli karaa inuu wax soo saar keeno bal islaamkeenu sidoo ummadda noloshooda iyo gobonimadooda iyo sharaftooda ugu dhisayaad arkaysa dadkii waxaa lagu wada gubaabinayaa camal iyo shaqo waxaa loo wada diidayaa inay ciddii ka maarmi kartaaba wax su-aasha waxaa lagu dhiirigelinayaa oo kale waxbixin cidiba kama horumarsanaanayso kolkaa iqtisaab min xayu liqtisaab waa usaska loo baahan yahay dadka dhaqaalaha bartay nusuustan inay wax badan ka ogaadaan wey oo asraabteeda ay u fiirsadaan qaala nabigu waxau uhi laan an yaakuda axadukum waar dad yow midkiin inuu qaato xablahu xadhigiisa xaigu xaabada kusoo guran lahaa fayatiya uu keeno bixudmatin xoogaa xidhma ah xidhmo min alxaabi xaaba intuu xarig qaato inuu xoogaa xaaba ah soo xambaarto calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo xambaaro fayabiicahaa dabeetana uu suuqa ka iibiyo fayakufa biha uu kaga ilaaliyo waxa uu halkaa ka helay wajhahu wejigiisa uu baryo iyo su-aal kaga ilaaliyo ile baryadu wejigiisay ku dhacaysaaye inuu sidaa sameeyu saa u shaqo tago oo shaqo hoosaysa uu kusoo shaqaysto oo hawl badan khayrun lahu waxay uga wanaagsantahay taas min an yas'ala annaas dadka inuu baryo dadka inuu shaxaado dadkaa uu su-aalay weliba acdawhu siiye ah aw manacuuhu ama u diida ah rawahu lbukhaari maxnaa labadaasaad weliba arrinkaagu labadaas uu ban yaala waxaad mucarad u tahay oo khataraad u tahay markaad qofkii wejiga ku dirtaad tidhaahda hebelow isii inuu hooku yidhaahdo iyo inuu kuu diido oo dabeedna ay isu kaa raacdo ceeb iyo caydh labadaba meeshii ninkii inaad su-aashii inaad ku ceebowdo caydina ay kaala kulanto saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani wuxuu ina tusinayaa su-aashu inay xaaraan tahay qofku hadduu shaqaysan karayo oo kama xaaraan aha oo kula qofka maalqabeenka ah kii shaqaysan karayana waa ka xaraan wey way uga khayr badan tahay ismu tafdiil maahae waxa weeyaan iyadun baaba khayraba xaabadani uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qayd ma aha laakiin wuxuuna looga jeedaa un kasab hawl badan oo dadku xaqirayaan oo xalaala inaad qaadsato tu ka turjumaysa xaabadu iyo nin weynoo xaabo doonto meel fogna ka raadi tacab badanina soo gaadh dadkuna hoos u eego waxay idhaahdeen balkan xaabada watee macnaha intaasay isku darsatay shaqo dadku ay xaqirayaan oo haddana hawl badan oo qofkii laga yaaba inaanay u qalmin intaasaa eh, muraadku uu yahay marka shaqo kasta oo noocaas ahe qofku uu qaban karo isla markaana wax ka heli karo laakiin xalaala dhididkiisiiya si uu su-aal uga maarmo waa inuu qabtaa marka halkaa waxa ku baxay qofkii hadduu shaqaysan karayo inaanu raadsan inuu shaqo u qalato hadduu mar wasiir noqday oo tusaale ahaan laga eriyey dee weligii inuu wasiir doono maaha yaa ama agaasime ama uu mar taajir ahaayo uu kacay inuu doono shaqo uu beri hayn jiray ama shaqo dadku ay hayaan in badan oo ka mid inuu raadsado un maaha waa inuu wixii uu kari karaya ka soo saaraa biilkiisa iyo biilka ehelkiisa si su-aal uga maarmo haddii kale ma wuxuu odhanayaa reerka suuqaan wax uga soo gargaraacaya haddii kale ma wuxuu odhanayaa dad hebel baan isugu xidhnayoo dabadda igaga maqnaayo aan ku cabaado oo aan telefoonka istaagoon halkaa kala hadlo marba reerkii waxu soo dir isagiina intaasoo shaqo uu qaban karayo xoog buu leeya ayaa meelahan areerihiisa marka taana aada loogu fiirsado waa dhib inahaysto weliba inagana mushkiladayna haysataa waxa weeye jahli iyo qab weyn soomaalida arrintaa macruuf bay ku yihin waa waxyaabaha iminka dabadaha looga soo tufay intii adduunyadu iska badow ahayd siba waddamada carabada way kaga shaqaysan jireen qabkaa weyn iyo iyo farsamo la-aanta ah xunbay yar marmaroorin jireen isku yar wadwadi jireen laakiin markii ay soo baxeen ummad shan shaqo taqaana mushahar yarna doonaysa qabkaa weynina aanu ku jirin soomaaligii uu iska tegay barigunbuu boorka ka duntay diyaarad buu iska soo raacay hadal male hilibiin iyo hindi iyo eshiyaan baa yimid hadduu doono diyaarad kicinaya laakiin intuu shaqadan helayo weelka sii xalaya oo gawaadhida safaynaya oo shaqadii ku daydayanaya ayaa yimid kan kalena markaa hado salaam ninkani wuxuu leeyahay isagoo waliba waddankiisii ka tegey ayuu leeyahay reer helal baanu laydha annagu niman goba baanu nahayo waxaa saqajaankaa ma gallo waa xaqiiqo jirta wey laakiin hal qolaa kaga dhafooriyey soomaalida nimankii gaalada la odhan jiray malaa waa si aad u aaminsanyna markay u tegeen dee gawaadhidana way maydhaan soomaalidu suuliyadana way maydhaan wakadalika yashtaqiluuna fi dawraati lmuslimiin dadka gaboobay ayay iyagana ka shaqeeyaan odayaasha gaboobay iyo habraha gaboobay u maydhaan ee u feedhaan markaasaa la odhanaya ninkii hebele secondaryga halkan ka baxay ama aqoontaa lahaa wallahi halkaasuu ka shaqeeya shaqada yar qarinayaana wuu shaqeeyaabay ku odhan in badan muxuu ka shaqeeya markaad in badan ku celceliso ayaa laga yaabaa in wax ka soo yeedhaan <laughs> wuu jiraa nin nin dhalinyaraha ah runtii xaafid ahaa baa jiray ehm, wuxuu ka tegey halkan kiiba boramuu ka tegey inay maraykanka ahayd baan filaya wuxuu arkay saaxiibadii waxay ka shaqaynayaan oo mararka qaarkood suuli ay maydhayaan marka wuxu uhi wallahi anigoo xaafido qur-aanka ilaahay xambaarsan inaanan halkaa ka shaqayn karayn dib buu uga soo dhoofnay halkan uu yimid akrkii gadar buu imaam ka noqday waa maaragtay baa bedel fiican marka almuhim qoladaasa iyagana qabkii soomaalida ayaa hoos ugu joogsaday marka waxaan odhan lahay gobonimada iyo sharaftu waxay ku jirtaa qofku inuu shaqo xalaala raadsado oo qaban karayo waddankiisana ku qabto isaguna naftiisa anfaco ummadana waxu taro albatala inaga abuurnayba shaqo la-aan waxaa markaa xadiidka laga fahmayaayoo kale alxasu cala alkaf xadiidku uu dheerinayaa in su-aasha la iska daayo iyo dulligay leedahay waxaa la odhan karaa su-aalu lwaalidayn aw ilwalad aw axad zawjayn alaakhar laa yucaddu min dalik falaysa fiihi mina markaad waalidka ubadkiisa wax weydiisanaya ama ubadku ay aabahooda iyo hooyadu wax weydiisanayaan ama ninkiiyo gabadhu ay wax isweydiisanayaan siiba gabadhu ay ninka wax weydiisanayso xaaladaan kuma jirta iyada waayo imtinaan baan xaaladahaas oo kale galad sheegashaan ku jiri tar sheegashaan ku jirin waa qofkii oo dareemaya uun inuu jirhkiisii wax siinayo marka taa imtinaan kuma jiro qur-aankuna wuxuu leeya walaw calaa anfusikum an takuluu min buyuutikum walaa calaa anfusikum an takuluu min buyuutikum inaad guryihiina kala cuntaan wax dhaafsataan wax dembi idinkama haysataan qaala bnu cabdilbar caalimkaa weyne labada kitaab ee soddon soddonka mujalada alifay altamhiid iyo alistidkaar waxa uu leeyahay maktabatun fiiha bacdu danaa shaqo yaro hoosaysa khayrun min mas'alati nnaas dadka inaad wax weydiisato way ku dhacdo khilaaf culamaa culimada waxay isku khilaafeen ayu lacmaali afdal fi litisaaq shaqadee ugu wanaagsan in laga shaqaysto imaamu shaafici waxa uu leeyahay atijaara ganacsiga iyo baacanshariga u fiican qaala almaawarsi oo isna culimada waaweyn ee madhabtee mujtahidkaa ah wuxuu leeyahay alashbahu cindii ana aziraacata ajlab liannaha aqrabu ila tawasur waxay la fiican buu ihi beeraha beeraha oo aynu iminka u baahannahay bariis iyo baastaa lasoo daldalayaa markab saaran badda soo maraya baddiina waxaaba laga yaabaa maraakiib waaweyn oo hub waaweyn sidato cadowgu leedaaba taaganda iska joogto iska noqo ha tegin waddanka inay yidhaahdaan baa ku filan dadkabaa halkan aada jimcugu baktiyayaanba marka asdiraaca ayaa kala saarashada u dhow ayuu sheekaasi leeyahay beertaadoo ba'day waxay ku siiyaan bahdaa kuma siiso beertaadoo ba'day waxay ku siiso bahdaa kuma siisa bay dhahaan beeralayda mahamaadii beeralayda beertii oo kaa baadee waxaad ka hesho kama helaysid bahdaada iyo tolkaada waay imaamu nawowi baa markaa daliil soo qaata wuxuu ihi afdaluhaa maa nasa calayhi alxadiid shaqo waxa ugu fiicanta xadiidku caddeeyey inay ugu fiicanta oo ah waa xadiidkii bukhaariya eh. ma akala axadun dacaaman qadu khayra min an yaakula min camali yadi qofku ma cunin shaqo ka qiimo badan oo ka macaan oo ka dhiibsan oo ka wanaagsan waxay gacantiisu soo saarto waa xiraf iyo mihanka qofka laga yaabo inay jirkiisa iyo maskaxdiisaba dhisayaa isla markaa eh, uu kuna dhiginayo waayo almuhim wixii shaqo ah oo dhan way wada fadli badan yihin baynu leenahay waayo ambiyadan ka shaqeeyey xirfooyinka ambiyadaa ka shaqeeyey tijaarada odee nabi xamedbataatil buha calayhi salaatu wasalaam marka almuhim qofki inuu shaqaysto وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yihi المسألة فهشha مسألada su-aasha la idhaahdaa magacii la doonaba ha loo bixiye dadoo xoolo ay leeyihin weydiisataa kadun waxa weeyaan waa rifrif yakudu الrajulu qofku uu rifayo wajhahu wejigiisuu diiraya ilaa an yas'ala rajulu qofku inuu weydiisto suldaanan qof madaxa xaqu lahaa inuu weydiisto mooyaane aw fii amrin laabudda minhu ama arrin lagama maarmaan ahoo qofka baahi u qabatay inuu qofku weydiisto mooyaane labadaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka kadibu waa aliscaaq waa tacab iyo weji diir iyo qofka oo wejiga ku xayiiga waa dhaawac soo gaadho wejigii wey intaan aakhirada la gaadhin qofkii wejigiibaa diirmaya u ismiskiininaya u khushuucaya hoos u foorsanaya waxaweydiisanaya karumayegi karayo dana caamo kalama hadli karayo markaas wuxuu ka soo reebay labada hadduu qof suldaanoo madaxa qofku xaqiisii weydiisanayo ama xaalad lagama maarmaana uu qofkan ugu yimi waxu weydiisanayo kuwa axaadiista dambe sheegi doonta ay ka mid tahay taas waa mubaax waa la ogolyahay fainahaa jaa-izatun qofkii madaxdaa xaqaaga inaad weydiisato laa isma fiiha walaa danaa dembi male ilaa waa amiinkii ummadda dhaqaalahooda uhayay waay laakiin waxa uu kuleeya yustaxabu allaa yuksara min su-aali sulbaan dawladda iyo maamulka lafdigooda waxweydiisigooda inaan la badsan wey wayudiima alab baryada inaanu joogtaynin laa siyama ahla alcilmi wa ahla alfadl dadka had iyo jeer cilmiga leh culimada ah iyo dadka fadliga leh ee aqoon iyo madaxda dhaqanka iyo qofka mudan inay su-aasha mas-uuliyiinta badiyaan maaha fa fii haada isqaatun liwaqaarihim wa ijlaalu lcilmi fiihim wanhimaak fii jamci lmaali walxirshi calayh waayo haybadoodii baa dhacaysa isla markaa sharaftii waxay xambaarsanaayeen baa lumaysa doonitaankii maalka ay doonayeen baa sii badanaya waana dadkii dabri lahaa ee xidi lahaa ee sixi lahaa kanuu wax weydiisanaya marka haddii iyagii ay wax wada weydiisigaa u dhaqaaqaan oo shaqadu ka shaqooyinka ay taas ka mid noqoto wax saxa la heli maayo waa mushkiladaha jira wey xaqiiqatan marka dadkii maamulka ahaa ciddii acyaanta ahayd waxa ugu muhiimsane ay ugu imanaysa ay noqoto wax weydiisa reer hebel haddaanu nahay m Eh, madaxtinimada waxnaansi ama wasiirnoo bagaca ama kanka ama xaqayagiine ama sidoo kale aniga wax ii dhiib waxaa loogu imanaya ugu badaniba waa ii dhiibiyo boono ii qoriyo waxaasaan kaa doonaya miyaanan sidaa ii yeelin arrinku kolku saa kusoo ururo dadkii acyaanta waddanka dadka mas-uuliyiintaana quruur bay ku ridaysaa way ambinaysa oo wuxuu odhanayaa wuxuba waa arigaagii kol hadday wada weydiisi un yihiin wada su-aal un yihiin eh, sidoo kale maslaxad khaasa qof ka hadlayna maslaxad caama kama hadli karo arrin jirta wey halkiisuu ku fulgaraynaya oo ku aamusinaya qof mar hadduu maslaxad caamo qofku waxa uu u socdaa yahay maslaxadii caamka ahayd baa lumay marka dhinacaasuu ka eegayaa sheekh waay sidaa darteed buu kusoo qaatay xadiidkii saxiix ahaa xakiim ibnu xisaam waa sanadii sideedaad dadkii waxsiinaya nebigu xakiim baa ku jiray xakiim xoolo badan baabuu iska lahaa nabigaa siiyo markaasuu i kordhi wuu siiyo i kordhi buui mar saddexaadkiibuu siiyo waan u raaci dabeedna wuxuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yaa xakiim ina hada almaala xulwatun khadiratun xulwa man akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiih waman akhadahu biishraafi nafsin lam yubaarak lahu fiih wa kaana kaladii yaakulu walaa yashbac war xoolahani waa cagaab xagga eegmada waa macaan xagga dhadhanka haddaba qofka xaqiisa ku qaato isagoo ehel oo qaata ama u baahanba waa loo barakeen kii kale maya marka waa kii dee berigii dambe maca xaqii uu lahaabuu madaxda uga tegay abubakar buu ka qaadan waayo cumar buu ka qaadan waayo weligeyba cid dambe waxba weydiin maayo sidaasaa markaa baabkani uu ummaddii u kabay kabitaanku uu sameeyey iyo koritaan iyo si fiican inay isula jaan qaadaan marka halkaa waxaa ka soo baxay qofka inoo soo hadhay waxa weeye qof baahan oo waxayna weydiinaya iyo ku baahan oo loo garanayo waa labadaa baabu qismi sadaqaat sadaqada qaybinteeda weliba tii faralka ahayd baa hormuudusii ah oo kolkii hore waxaynu ka soo warramaynay dakhligii ina soo gelaya sekada ahaa dadka muslimiinta usoo xaroonaya waxaa imikana axaadiistani ay tilmaamaysaa masrafkii masrafu zakaa sekada halkii lagu bixin lahaa ee ilaahay uu sharxay inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum wafi riqaaq wاlqaarimiina wafii sabiili اllahi wabni sabiil sideeda meelood ee aayaddu ay cayintay oo aan nebigaba lagu hadlaynin calayhi salaatu wasalaam ayaa axaadiistani tilmaamaysaa sharxay waxaa kale oo lagu tilmaami doonaa ciddii aan la siinayn dadkii aan la siinayn oo qaarkood aynu soo sheegnay sida ubadkaagii iyo waalidkaagii iyo ooridaadii iyo qofkii qaniga ahaa iyo kii kaafirka ahaa reer banu haashim iyo reer banu mutalib oo qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka noocaasee toddoba sideedaa qolo waa meelaha aan lagu bixinayn iyo meelaha lagu bixinayo kala sheegi doona can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa taxilu sadaqa sekadu xalaalu maaha lianiya qof colale qabeena ama masaariif heli karaa ilaa lihamsatin shan qof mooyaane shan qof sekadu waa u xalaal qaniba ha ahaadeene licaamilin calayha qof ka shaqeeyey aw rajulin ishtaraaha bimaali ama qof xoolihiisa ku soo iibsaday sekada oo maalkiisii kala baxay aw aarimin ama qof gashiyoobay isagoo dad dhexdhexaadinaya musaalaxo ku galayoo sidaa ku daymoobay waa laga bixin karaa haniba ha ahaado aw ghaazin fii sabiili illah ama qof jihaadka galay haazin fii sabiili illah qof jihaadka ku jira dhaqaalaba ha lahaadee kol haddaanu mushahar dowladeed qaadanayno uu yahay kuwii mutabariciinta ahaa waxba laga siin karaa aw miskiinin tusudiqa calayhi minha ama qof miskiin ahoo lagu sadaqaystay sekadii koow miskiinka looma jeede faahdaa minha wuxuu ka hadyo bixiyey sekadii liqaniyin baana u hadiyeeyey marka qanigaa dambe ee miskiinkii la siiyey uu sii hadiyeeyey dee kaana xalaal bay u tahay oo ciddii sakada la siiyey baa sii siisay waaya marka shantaa qolo ama shantaa qof maalba ha lahaadeen kasabba ha lahaadeen sekadii xalaal bay u tahay wixii laakiin intaa kasoo soo haray maya xadiidkuna waa saxiix wey waayahay aayadda lixdan baa markaa aayaddaa horaynu akrinay ayaa asbaabta la siinaya ka warramaya marka xadiidkani wuxuu sheegay sideedii aayaddu ay sheegtay saddex ka mid a ah. alcaamiliina calayha alaarin algaazi fii sabiili ilah saddexdaaba aayaddaa sheegtay marka qofkan caamilka la idhaahdaa waa qofkii berigii hore loo diri jiray sekada soo ururin jiray iminka malaha wuxuu noqon karaa markuu taajirku had iyo jeer bixinayo sikadii dadka qoraya iyo kuwa kala diraya iyo waxyaalahaa kuwa aada ugu hawlan ayuu noqon karaa qaarinku waxa weeye qof daymooday wuxuu ku daymooday dan umadeed ummad buu fitno ka qaboojinaya waxay isku haysteen buu ka dhex qaado waa laga bixin ama isagaaba tiisa u daymoomay wuxuu iskaga bixiyana ma hayo hadduu dee daymoobay wuxuu ku bixiyo hayo maya ee qofkii waa daymaysan yahay wuxuu iskaga bixiyana ma hayo walow wuxuu ku daymoobay markii hore wax macsiyaaba ha ahaadee kol hadduu ka toobad keenay waynu ka reeri alqaadi fii sabiili llahi shardiga u xidhan waxa weeye inaanu raatib lahayn oo ciidamada mushaar kale aanu ahayn hum lmujaahiduuna almutaطawicuuna aladiina laa diiwaana lahum fasabiil llahi cinda aliطlaaqi huwa alqasw waay waxa uu markaas kasii hadlayaa oo uu sheegay in qaraar mujamac alfiqhi biraadidat alcaalam alislami dukuulu dacwati ila allah fii sabiili llahi waxaa soo geli karaa wixii dacwadda lagu bixinayo wamaa yuciinu calayh iyo wixii diinta ilaahay iyo fidinteeda iyo faafinteeda iyo fahamsiinteeda lagaga qayb qaadanayo wayadcan acmaalaha camalka dacwadda wixii lagu xoojinaya dukuulu dalika kullu fii macna wa fii sabiili illahi fi laayati alkariima fii sabiili illahi bay soo gelayaan diinta ilahay wixii lagu horumarinaya o dhan wa qaala shaykh moxamed ibnu ibraahim alu shaykh waa muftigii ibnu baas ka horreeyey sacuudiga wahunaaka amrun haamun yasixu an yusrafa fiihi min azaka wa huwa icdaadu quwati maaliyatin lidacwati ila allah dacwadda ilahay inay dhaqaale hesho xoog badan oo ay kula tartami karto fasaadka soconaya ilaa waa shan iyo khayrku way isbaal guranayaane muslixiintu hadday awood waayaan mufsidiinta xoog badanaya marka dadkii mufsidiinta ahaa ay maal gelinayaan hay-adihii tansiirka oo kaniisadihii ay soo caawinayaan oo dhaqaalo fara badan lagu riixayo oo dadka lagu soo jiidanaya wax baranaya lagu qurxinayo goobaha ay wax ku baran lahaayeen dhinacyo kala duwan dee waa inay heshaa dacwaddii iyo diintii ilaahay la baranayay walikashfi shubah can iddiin iyo diintii la difaacayo shubhooyinkii la saarayay iyo dadkii diinta bilaash lagu baraya waxaasina waa inay quwo dhaqaale iyaguna helaan waana waana jihaad weyn hada min acdami subul illah waa jihaadka meelaha ugu sii muhiimsan waayo waxyaabaha lagu jihaadaa dee waxay noqdaan qorina waa noqdaan qalinna way noqdaan qawlna way noqdaan intaba ilahay baa i wamaa kana almuuminuuna liyanfiru kaafir falawlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi diini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun laba saaxa iyo laba meelood oo laga hawlgelayaa inay jirto labadaba dhaqaale iyo muruq iyo maskax intaba lagu bixinayo ayaa ay tilmaamaysa aayadda suuratu tawba ku sugan midi waxa weeyaan saaxada kufaarta lagula dagaalamayo midna waa saaxada goobta jahliga lagula dagaalamayo oo ah ka kasii khatar badanba marka halkaa culimmadu way soo geliyeen waxa markaa uu ka soo reebay maraafiqda danaha guud inaan lagu bixinaynin ittafaqa alculamaa waxay isla waafaqseen calaa annahu laa yajuusu dafcu azakaati fii binaa'i almasaajid waalqanaatib wa takfiini almawta wa naxwi litaciini azakaati limaa cuyinat lah waxa aan lagu bixinaynin masaajidadii la dhisaya iyo dariishyadii iyo dadkii la kasmaya iyo dugsiyadii iyo danihii guuda noocaaha macnaha waxyaabaha la gelin maayo maraafiqdaas qurabka waxyaabaha qurbada sida kalunbaa ilaahay loogu dhawaanaya mooyaane intan wixii kusoo ururaya ayuunbaa lagu bixin karaa <clears throat> waxa kaloo iyadana aan lagu bixinaynin malaha dhaqanka reer reermiyigaa yaro isticmaale magihii oo mag baa lagu yeelanayaa reer heben de wuxuu leeyahy nagaga bix sekada sabeentii sakada ama awrkii sakada ahaa ayuu u siinayaaba magtii laguma bixinayo magtu sideeday waajib u ahay oo waxaa lagu lahaa qofkan aa wadaagga leedihiina magta wada bixisaan sideeday faralku ugu ahayd inaad bixiso siiba tii khata ahayd khad iyo shibulcamdigiina dee waajib bay ahayd marka shay waajib kugu ahaa weeye magtu inaad sideeda udhiibto sakaduna waajib labaad weeye marka labadii inaad mid ka dhigto waa qalad wey waa waa masaariiftaadii iyo magtii miyaad isku gadi karaysa oo miyaad isdhex gelin karaysaa masaariiftii reerka iyo iyo tii magtii saan la isu dhex gelin karayn baa labadana la isu dhex gelin karay tanna bixi tanna bixi taana ayaan lagu khaldamin oo iska dhacdaayo wayna wareeriyeena nagaga aamusiin ayaa iska yaro badanta allahuma ilaa hal masalaa soo geli karta oo qofka masal dee camdi waxudila sharcigeenna wuxuu saaray isaga isaga loo bargooyo haddii ay dhacdo in isagii waxuu iskaga bixiyo uu waayo meeshiina dee fitna ka dhacaysa waxa sharcigu uu fasaxay inuu dawansado oo dadka wax soo weydweydiiyo u idhaahdo waar iga bixiya mag baa igu go-anay waa lida lidii dani muujic ayuu afarkaasi ku tilmaamaya inkastoonu qawi ahayn qof dhiig qaba oo dhiig laga doonayo xanuunsanaya damqanaya oo godoobaysan qofkaa isaga ahay kor hadduu dadka soo gacan mariyo waa meelihii lagu bixin karayay baa culimada ay qabaan laakiin dee kaasi maba dhaqaaqe meelahaasu iska foodhaya yaa iska maraya niman odayaalaho kalunbaaba ushaqeeyo loo diray ahayna uma dirin shaydaanna u kuwaasunbaa idhaahdaa adigu iska meelahaagaa iska tago kii wax dila qaatilka ahaa kuwaasumaa maktii bixiyo marka almuhima laska firsado waaya fawaaid alulaa baqiya baqiyatu ahli zakaati tamaaniya dadka aanu xadiidku sheegin waxaa kamid a fuqarada iyo masaakiinta waxay ku tilmaameen faqiirka iyo maskiinka labada way baahan yihin laakiin waxaa sii baahi badan faqiirka ayaa sii baahi badan waxaa kaloo ku jira almualafatu quluubum dadka qalbigooda lasoo dhaweynayo ee islaamka lagu soo dhaweynayo algaari linafsi kii daymoodayna horeynu soo aragna ibnu sabiil waa kii musaafirka ahaa oo qofkii socdaalka ku jiraya socdaal saxoo xalaala ayuu ku jiraan xaaraan ahayn ama socodkuuba imika bilaabaya sida aimada qaarkood ay qabaan sideeddaa waxaan ahayn looma duubi kara tukadii waxay culimadu ku kala duwan yihiin sideedan miyaa la wada gaadhsiinayaa mise qaybo ka mid ah sida shaaficiya rag ka midii waxay leeyihin mar haddii aayaddu sideeddaba xidhiidhisay ha la wada gaadhsiiyo qolyaha qalena waxay leeyihin war maya wixii ay gaadhan bahashani dee hala gaadhsiiye ila way macna beelaysaaye siiba berigii hore dee sida buuran loo ururin jiray ma ahayna oo wax yaroo kooban baaba laga yaaba maaligii inuu bixiyo hadduu sideedii la raadsadana waa macno beelaysa fuqaradii iyo masaakiintii intay ku fillaabta uun dee wixiisa rasmi qaala bnu rashad wasababu ikhtilaafihim mucaaradat lafs lilmacna faina alafda yaqtadii alqismata bayna jamiicihim waama almacnaa fayaqtadii an yu'tar biha ahlu xaaja ma baahidaa la eegayaa mise tiradan aayaddu ay sheegtay qolaba dhan bay eegay war baahida iyo daboolideedun ha la eego walaa ba'sa in waktigan malaa afar qol iyo meelahaasaa jooge hadduu qofku wada gaadhsiiyana khilaafka uu ka bixiba qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya isagu waxa uu leeyahy waana misalo fiicane laa yenbagii icdaau zakaati man laa yastaciinu biha calaa daacati illaah faina allaha faradaha macuunata calaa طaacati faman lam yusali min ahli اlxaajaati laa yucطى minha xataa yatuuba wayaltazima adaa الصalaa salaadkii faraha badnaa islaba rogaye reeraheenna hayna dhex miranaya ayuu sheekhu uhi waa laga calafkoyn ilaa uu toobad keeno warna daabaa la odhan oo soo tuko ilaahay caabud miyaan ilaahay caabuday inagu sunniyo faraltoona ma siin ma siine marka bal ha tukado inaanu munaafiqoob inuu dhadhamiyaaba laga yaabaabe <clears throat> adu qofka taqwada labaa kaga sii fiican unbuu sheeku leeyahay qofka caasiga ah aayadda markaad eegto dadka qaarkood si toosa u sheegaysaa qaarkoodna sifa ahaan baa lagu sheegaya inama asadaqaatu lilfuqara walmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubum iyagaa milkiyaya laakiin kuwan kale waa sifooyin ay leeyihin ku daymoobay ku socdaal ku jira Ehm, ku maaragtay jihaad ku jira kuwa noocaasi sifadaa intay leeyihiin weeye hadday sifadaa ka baxaan ila erayga fiiba iyaga lagu cabira kuwan kalena laam milki sheegay kuwana fiyo darfiyo faa'iidaynaysa marka qofkan intuu sifadan leeyahay unbaa la siin doonaa waayahay waa laga yaaba kuwa kaleba dee sifadii faqriga iyo maskanada iyo unun la oge waxaa kaloo uu si yaro baraarujinayaan halkaas masale iska khilaafiya lagana yaabo waktigeennan mushkilad maaragtay iska jirta inay tahay qaala waxa uu leeyahy ibnu qayim min alxiyal lbaila dafcu zakatihi ila qariinihi lmuflis liyuaalibahu bilwafa faidaa wafaahu bariya wasaqadat zakatu can daafir waayahay waxa uu leeyahay xeeladaha waxaa ka noqon kara sakadiisii oo u dhiibo qofkii qariinkiisa ahaa ee u daymaysnaa ee mufliska ahaa si uu yidhaahdo isi wa hadihi alxilatu baailaة muxarama sawaء sharada calayhi اlwafa aw malakahu iyah biniyati an yastawfiyahu can dayni fakula hada laa yasqud can zaka canhu zaka macnaha qofkiiaad daynta kulahayd oo tidhaahdaho armiyaad dayntii maxaad u bixin weyd dee maxaan hayaa bal ho sekada iyada kunkan dollara sekadaaba qaado iska bixiyo balaad kugu dhacday waxunba waxba dhigi maysiga kun doolar qaada ama shanta qadar kasta ahaa oo sekadii nafs sekadiisii buu udhiibay si uu kani dayn ugu siiyo dayntii ugu gashi baxo taasuu leeyahay xeelad bay noqon kartaa waxaa kaloo maaragtay si yaro raacinaya ibraag dayntii inaad uxisaab adu waa masale khilaafiya aimadu ameeda qaarkood oo qabaana way jiraan in lagu bixin karo qofkii sekadii inaad waxu jari karto daynta aad ku lahayd aad odhan karto waan inaad u sheegta laakiin weye bay leeyihinoo aad tidhaahda hebelow sekadii aan kugu lahaa dayntii aan kugu lahaa intaasaan kaa xisaabiyey sekadii oo aan kaaga shareen la soco oo aanad odhaninu waan kaa daayey intii aan kugu lahaa kala barhba barun la kaala barhka kale waanu kaa daynay ilaan sibaad isugu xariisinaysa adigoo waajib siyaha isaga dhigin inaad sunno marka ha u caddeeyo ha u caddeeyo inuu sakaga kaga bixiyey taasina waa adigu waa masale khilaafiya culimada barhkood baa banaynaya sida aqwaashaas oo mufasala qardaawi aada ugu lafaguraya mara kitaabka fiqu taa hore aynu usoo sheegnay alxaadiyata cashara faaidada koob iyo tobnaad sekadii looma dhiiraya qaarinta biilkooda uu kugu waajibay iyagu biil bay kugu leeyihin bulshada kalean biilka kugu lahayn ayaa la siinaya fi lmaali xuquuqu siwa zaka xoolaha waxaa lagu leeyahay xuquuq kaloo sakada ahayn taa hore aynu usoo marnay bilowgii kitaabka aynu soo aragno وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه laba nin baa waxay u sheegeen mar hadday asxaabiin jahaaladoodu dhib ma lahayn annahuma ataya rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inay nebiga u yimaadeen yas'alaanihi min asadaqa sekadii bay weydiisanayaan ay leeyihin wax naga faqallaba fiihima nadar eegmadiibuu ku rogrogay macnaa kor iyo hoos buu u eegay wuu miisaamay wey fara'aahumaa wuxuu arkay jadayn inay yihiin laba toor laba nin oo xoog badan inay yihiin faqaala wuxuu uhi in shitumaa de waan idin siin doonaa nimankiinan muruqa leh haddaad doonaysaan walaa xaba fiiha liqaniyi laakiin qof qanihi waxba kuma laha dheef kuma leh walaa liqawiyin muktasib qof awood lahoo shaqaysan karana waxba kuma laha macnaha sekadii xadiidkani waxa uu tilmaamaya inaan la siinaynin qofkii qaniga ku ahaa kasabka iyo wax soo saarka waxba uma yaalaan halkan laakiin waa qof tuulkiisa iska sitoo shaqo taga subaxdii ama qalinkiisa iyo faylkiisa iska sito subaxdii buu shaqo tegayaayo tobankiisa dollar iyo labaatankiisa iyo wuuba soo bislaynaya gelinka dambe waa calaa jambi mar hadduu masaariif ku filan haysto oo aqoon maskaxdiisa iyo muruqiisa uu maalayo qofkaasi waxa weeye ani wey waa aniyun bilkasbi wa aniyun bilmaal labadaasaa loo qaybiyaa war haddaad doonaysaan waan idin siin laakiin qanigu kuma laha dheer iyo qofka markaa shaqaysanaya culimada qaarkood waxay leeyihiin haba laga wanaagsanaadee kolkaanu wax maalahoo meel u yaalaa jirin waa la siin karaa sababto a nebigu wuxuu idhi haddaad doontaan waa idin siin marka haddaanay banaanayn muu yidhaahdeen haddaad doontaan ee inay banaan tahay ayaa laga fahmaya habe laga wanaagsanaade marka sheekhu halkaasu si yaro baraarujinaya masale muhiimaoo ah waktigeenana iska jirto haddii ay bataala jirta buu leeyahay qofkii isagoo xoog leh isagoo aqoon leh isagoo xirfad leh ay bataala jirto bataalada waa shaqola-aan oo wuxuu ka shaqeeyaba aanu hayninba dee muruqiisa su odhanaya magiraarku la dhacaya mar hadduu meelu ka shaqeeya wuxuu soo saaraaba aanu jirinba oo kuuligii hadduu shaqo taga helayo halkan helayo markaasoo kale waa la iska siin karaa waxaa xadiidka laga fahmaya inuu taxari sameeyo qofka sakada bixinaya ila waa cibaadadiisii oo qiyaamaha ilaahay isagu kala xisaabtamaya halka uu dhigayo inuu eego inay tahay meel hagaagsan oo munaasibah iyo iyo in kale inuu ka fiirsado wey wacan qabisata bni maari makhaariq alhilaaliy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uhi ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaat su-aashii la soo diiday ee baryadu xalaal maaha aha saddex qof midkoodun bay xalaal oo islaamku u baneeyey dhibka haysto daraaddeed rajulin taxamala xamaala qof xambaaray wax gashiya iyo wax la isku haystay buu dusha u riday oo u damiintay waa kaynu damiinka unoqona damiirulmusallam ayuu ka noqday faxallat lahu lmas'ala kaa xalaal bay u tahay su-aashu xataa yusiibahaa jeero uu helo wixii loo sheeganaya ama dadka uu ku dhexdhexaadiyo xambaaray uma yumsi dee wuu joogsan doonaayo sii wadi un maaye markuu wixii iska bixiyo wuu ka hakan dee warajulin iyo qof labaad oo isaguna asaabatu jaa'ixa waxaa ku dhacday aafo ijtaaxat maalahu xoolihiisii ayay dabar tagtay guntay ku ursatay waxba kama soo hadhin xoolihiisa mood iyo nool mid kastaba ha ahaado fa lahu lmas'ala kaana su-aashu xalaalda xataa yusiiba jeer u helo qiwaaman min cayshin nolol ku filan ama qiwaaman min cayshin nolol uu ku tabariyo waxtee uu ku yaro waxwadwado oo ku moodmoodu ku warwareego ka saddexaad warajuli nin weyn ashaabatu faaqa faqri baa ku dhacay iyo faramadhnaan faqiir buu noqday xataa yaquuma jeeroo ay istaageen alaaatu min dawilxija saddex qof oo dadka caqligala dawilxija waa caqliga saddex qof oo looga qaateena wey noocan ayaala suuqa aan ahayn saddex ninoo waaweyn baa istaagay oo min qowmihi qoladiisa ka mid ah oo yidhi laqad asaabat fulanan faaqa ninkaa hebel wallaahi waa diifaysanyo in loo gooyo oo la qaado amaabu istaahil ah laqad asaabat fulanan faaqa faxallat lahu lmasala kaana baryadu xalaal bay xataa yusiiba qiwaaman min caysh ilaa wuxuu ku dhaqaaqo uu ku shaqaysto uu maaragtay helo famaa siwaahuna min almasala saddexdaa wixii ka soo hadhay baryada iyo yaa qabiis qabiisow suxtun waa xalaal xaraam wey yaakuluhu saaxibuhu qofkan saaxiibka waxa weydiistay baa cunaya suxtan iyadoo xaraama sidaasuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam waa baahi adagi markay jirto baahi adag xamaaladuna waxa weeye qof arkay sidaynu hore usoo xusnay ummad isla dhiban oo dabeetana ay la noqotay si uu dadka u kala dejiyo fitnadan ugu qaboojiyo inuu idhaahdo maxaa isku haystaan waxaa iyo waxaa waar ma u daynaysaa maya waar ma siinaysaa maya anigaa qaaday iskaga har saacaddaa laga bilaabo igu soo wareego arjigii u qoray dee ninkaasi arrin fitin kol hadduu dabbaxaya inaga biyo ku shubay biyaha waynu la baxo waan ka saacidayna taasi waa mid qofkan kalena maalqabeen baabuha uu iska ladnaa uu iska adkurnaaye dee gaadhigi un laga gubay masalan deenan imika gaadhi sidiisa buu iska lahaayo waa uu iskaga warwareegi jiray ninkan dabeetana waa laga gubay uu isa soo taagay wuxuu leeyahy de anigii ruu carruurtiiba waa finish waa tusaale un kadalik doonidii usoo rarnayduu iskagaba ladnaaba dee bad unbaaba liqdayba dabeed